alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaynu shalay gallay qaybta ku saabsan muqadimada ayaynu dul maray waxaynu maantana bilaabaynaa baabka ku xiga oo isaga laftiisu muqadimo ku tacalluqa waa ashyaada culammadu ay yidhahdaan mabaadi'u lcashri ku saabsan fanni marka la bilaabayo mabaadi' umuuro la yidhaahdo oo ilaa toban bay culammadu ka warramaan fannigii kastee la bilaabayaba si fikrad looga haysto inaanay tobanka dhammaystirina wax ka mida sheegaan oo inta ugu muhiimsan sheegaanna waa dhacdaa waxay yidhaahdeen mashaayikhda kitaabka alifay raximahum ullah usuul اlfiqhi اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول ومضاف إليه وهو كلمة الفقه waxaad ogaataa in usuul fiqigu uu yahay mid laysaga keenay ama laga tarkiibiyey ama layska saaray mudaaf oo kelmadda usuul ah iyo mudaafu ilayhi oo kelmadda fiqhi ah labadaa kelmadood baa laysaga keenay waa la ysu idaafeeyo mudaaf iyo mudaafu ilayhi baa laga dhigay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban idaafiyan murakab mid la tarkiibiyey oo laysi saaray oo idaafo loo nisbeeyey waxay mashaayikhdu tilmaameen erayga usuul fiqhi waa murakab alfaadda ama kelimaadka marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiyaa murakab iyo mufrad baa loo qaybiyaa mufradku mufradku waa lafdiga keliya ee taraakiibta dhammaantood ka madrhan yani ma sii qayb qaybsami karo juz ka midina macnaha qayb ka mida ma sheegi karo inuu macno kale sheego waa dhici kartaa oo aan tacalluq la lahayn sida ereyga zayd oo kale za'da haddii la xadfo wuxuu noqonayaa yadun yani markaa macno kalu noqday macno kale ayuu noqday ama wuxuu noqonayaa haddii wax ka mida la xadfo muhmal buu noqonayaa oo midaan macnaba faa'iideynaynin ayaa wakhtiyada qaarkoodna uu noqonaya taraakiibta way qaybiyaan culammadu oo waxaa loo qaybiyaa murakab idaafi ah iyo murakab isnaadi ah iyo murakab masji ah murakab tawsiifi ahna waa ku daraan qaarkood hadda noocani waa murakab idaafi ah murakabka isnaadiga waa sida ta'abbada sharan ama shaaba qarnaaha oo laga dhigay magac yani jumla laga dhigay magac laga dhigay oo calam shakhsi u noqotay murakabka masjiga ah waa murakab dhafana ah oo bimacnaa sida loo tarkiibiyey ayaa waxa laga dhigay mid waxa weeye yani isku dhafan oo kale oo la isdhexgeliyey isagoo asalkiisu uu yahay murakkab oo laba kelmadood oo isaga keenay ayaa haddana waxaa laga dhigay midaan kalaba hadhayn sida bacla bakka sida xadra mawta yani saasoo kale murakabkani waa murakab idaafi ah waa mid la ysaga keenay laba kelmadood oo mudaaf iyo mudaafu ilayhi la ysaga dhigay ta hore waa mudaaf waa la idaafeeye ta labaadna waa mudaafun ilayhi waa loo idaafeeye markay tacriifinayaan waatay yidhaahdaan culammadu waa nisbatun taqyiidiyatun bayna smayni yani waa nisbo yani markaa laysku qaydaayo ama taqyiid ah oo laba isim ka dhaxaysa oo ka labaad u waajibinaysa inuu jarnaado oo had iyo jeer jarnaado oo mid jaro noqdo taqtadii jara haaniihimaa bilwali marka usuulu lfiqhi alfiqhi waxay noqonaysaa majruurun bilidaafa ama majruurun bilmudaaf kolba sidii laga cabiro oo culamada qaarkoodba ay mid maraan saddex qowl baaba ku sugnaaye marka ka labaad had iyo jeer waa jaran yahay waxaana lagu jarayaa ama idaafada ama mudaafka laftiis ka hore wuxuu noqonayaa alى xasab اlicraab alى xasab اlmawqic meeshuu dhacay ku xidhantay oo mudaafku icraab gaara male waa mawqicuu hadalka ka dhacay ku xidhan tahay wuxuu noqon karaa marfuuc wuxuu noqon karaa markaa waxaa mansuub wuxuu noqon karaa majruur icraab gaara mudaafku ma sida macruufa ah laakiin mudaafu ilayhigu icraab gaaruu leeyaho waa la jaraayo waxaa lagu jaraa mudaafka ama idaafada lagu jaraa marka erayga cabdullaahi oo kale mar waxaa la milicsanayaa macnaha iyo mudaafu ilayhiga qaala inii cabdullaahi ciisa bnu maryam markuu yidhi anigu waxaan ahay cabdullaahi baan ahay muraadka markaa looga jeedaa waxay tahay waa macnaha mudaafkiiyo mudaafu ilayhigaa looga jeedaa isimkaygaa sidaasa uma jeedo wuxuu u jeedaa addoon ilaahay baan ahay oo addoon ilaahay mulkiyo ilaahay leeyahay ayaan ahay marka macnihii mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga baa la fasiraya calamnimo lagama wado oo loogama jeedo magacnimo ila cabdu waa mudaaf allaahina waa mudaafu ilayhi hadda calamna ma aha marka macno ahaan la eegayo waa in mudaafkiiyo mudaaf ilayhigii la fasiraa amaa shaksi lagu magacaabo cabdullaahi lagu magacaabo oo magacaa loo bixiyey muraadka looga jeedaa waxay tahay waa inuu calam shakhsiga u yahay waxba la milicsan maayo macnihii mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga ee waxaa looga jeedaa un shakhsigan magac inuu yahay wa calamu lihada shakhs magacyada makhluuqaadkana waxa haalib u ah inaan macnaha la eegin ee mujarad calamnimada la eego oo wa aclaamun laa awsaaf waa magacyo ee sifooyin maaha oo ruux haddii xasan la yidhaahdo inuu wanaagsan yahay loogama jeedo haddii khaalid la yidhaahdo inuu waarayo loogama jeedo haddii jamaal la yidhaahdo yani qurux badnaan in lagu sifaynayo loogama jeedo haddii cali la yidhaahdo inuu sarreeyo loogama jeedo bes waxaa looga jeeda calamnimo waa magac markaynu leenahay magacyada makhluuqaadkana sidaasaa u haaliba hadalka waxaa laga fahmayaa bacdi magacyada makhluuqaadka ka mida oo aclaamun wa awsaaf ah inay jiraan waana saas oo nebi muxamed sal allahu alayh wasalam magacyadiisu waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin muxammed ayaa la yidhaahdaa bimacnaa xumida kasiiran wa yuxmadu kasiiran in badan baa la mahadiye lana mahadinayaa oo awalintiiyo aakhiriintaa mahadin doona axmed baa la yidhahdaa waa axmed alxaamidiin cid ilaahay u mahadnaqda waa kii ugu mahadnaqa badnaa magacyadiisu inay aclaamun wa awsaaf yihiin waxaad ka garanaysaa xadiiska صaxiixa uu nebigu yidhi salى اllahu alيyه wasalam ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra wa ana alxaashiru yuxsharu الnaasu calى qadamay wa ana alcaaqibu laysa bacdii nabiyun oo nabigu wuxuu tilmaamay sal allahu aleyh wasalam macnaha isimka inuu ku sifaysan yahay buu tilmaamay xasaanu bnu haabit markuu nebiga sifaynaayey shaaciru rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi washaqa lahu min اسمه liyujillahu fadulcarshi maxmuudu wahada muxammadu ilaahay magaciisa ayuu uga dhambalay nebi muxamed sala allahu aleyh wasalam magac oo ilaaha carshiga u saaxiibkii waa maxmuud xamiid baa isimka ilaahay yahay laakiin xamiid baa macnihiisu wuxuu u dhacayaa waa faciiloo mafcuul u dhacayo wa muxammadu kan oo nebiga ahina sal allahu aleyh wasalam waa muxammad asmaada qiyaamadu waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin marka haddaba usuul fiqhi sheikhu waxa uu mashaayikhdu waxay tilmaameen fiqhigu waa murakab idaafi ah waqad ukhida haada almurakab alidaafiyu calaman cala alcilmi almachuudi waa la soo qaatay murakkabkan laysu idaafeeyey oo usuul iyo fiqhi ah usuulu lfiqhi ee isu idaafaysan fawudica waa la dhigay calaman cala alcilmi almachuud waxaa loo dhigay inuu magac u yahay cilmigii la yaqaanay inuu markaa magac u yahay cilmigii la yaqaanay inuu magac u yahay ayaa loo dhigay waa fannigan gaarka ah calam waa magac calamka waxa magaca macruufka ahee yani macrifo cid ku ah calam loogu iطlaaqay cidduu magaca u yahay buu calaamad lagu garta u yahay saasaa calam loogu magacaabay marka cilmiga machuudkaana wuxuu u jeedaa waa kan aynu garanayno kitaabku ku saabsan yahay waa fanniga usuul fiqiga la yidhaahdee gaarka caadiguna wuxuu noqdaa mid waxa weeye hore loo sheegay amaba mid layska garanaayay mid walba waa noqdaa faynbagii tacriifuhu biictibaari kownihi murakaban idaafiyan waxaa habboon in la tacriifiyo bimacnaa in la qeexo ama la sharxo ama la xadeeyo biictibaari kownihi ahaanshihiisu yahay laga eegaayo murakaban idaafiyan murakab idaafi ah oo mudaafiya iyo mudaafiilahiisu ah mar sidaa waa in loo tacriifiya wa biictibaari kownihi calaman yo ahaanshihiisuu ahaaday magac uu ahaaday cilmi gaara uu magac u ahaaday eegis laga eegayo taa la ictibaarinayana mar labaad in la tacriifiyo habboon waxay tilmaamayaan mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum in laba tacriif in la tacriifiyo loo baahan yahy mar waxaa loo tacriifinayaa mudaaf iyo mudaafu ilayhi oo shaygii mudaaf iyo mudaafu ilayhi ah ka kooban in la gartaa ma suuragal ahaa haddaan labadiisa jus ee isu idaafaysan aan marka hore mid walba gaar loo garan siday culammada usuuliyiinta qaarkood ay ka cabireen sida saaxib almaxsuul wahayruh marka garashada la garanaya usuul fiqi wuxuu yahay waxay ku xidhan tahay usuul wuxuu yahay in la garto fiqhi wuxuu yahayna la garto markan laysku tiiriyey macnaha ka soo baxayana markaa la eego taasi waa mid mar labaadna waxaa habboon in la tacriifiyo yadaan la milicsanin laba jus oo isu idaafaysan inuu ka kooban yahay ee uu magac iyo calam uu yahay oo cilmi gaara magac u yahay taa iyadoo laga eegaayo fanniga uu calamka u yahay in markaa waxaa weeye ka calam ahaan loo tacriifiyo awala tacriifuhu biictibaari kownihi murakaban idaafiyan wuxuu ku horaynayaa inaan calamnimada la milicsanin inuu magac yahay oo fanni gaara uu magac u yahay ee marka hore murakab idaafiya ya in waxa weeye la eego marka awalan tacriifuhu ay naquulu awalan marka ugu horrayso waxaan odhanaynaa tacriifuhu biictibaari kownihi murakaban idaafiyan qeexistiisa la qeexayo ama la sharxaayo ama la caddaynaayo biictibaari kownihi ahaanshihiisu yahay daraaddeed iyadoo laga eegaayo murakaban idaafiyan uu yahay murakab idaafiya oo mid la tarkiibiyey oo labada kelmadood laysu keenay oo mudaaf iyo mudaaf ilayhi laga dhigay sidaa inuu yahay laga eegaayo loo tacriifiyo ay haadaa mabxau halkan baa lagaga hadlaya oo lagu baxsinaya o kelimau usuul wuxuu ku horaynayaa ama sheegayaa kelmadda usuul ayuu marka hore baxsinaya alusuulu erayga usuul la yidhaahdaa jamcu aslin waa aslin oo la jamciyey jamacanna waa jamcu taksiir weeyi waa aslun usuul walaslu asalku fi lugati luqada gudaheeda man banaa calayhi hayru waa kuu ku dhismo wax kale ay ku dul dhismaan ayaa waxaa la yidhaahdaa asli kal asaasi waa sida seeskoo kale ama asaaska waa guntoo kale shayga guntiisa aslun lisaqfi waaljidaari wuxuu asal u yahay saqafka guriga saqafkiisa asal buu yahay gidaarkana asal buu yahay waayo gidaarku wuxuu ku taagan yahay seeska ka hooseeya ayuu ku taagan yahay gidaarku seeska ka hooseeya ayuu ku taagan yahay saqafkana gidaarada ayaa haya iyo kaabadaha yaguna waxay ku sii taagan yihiin yani seeska hoose marka intaba waxa u asal ah gurigoo dhan seeskaa hoosa u asal ah liannahu inbanaa calayh waa ku dhismay wa ka curuuqi ashajarati athaabitati fi اlardi waa sida xididada geedka xididadiisoo kale weeyi ahaabitati fi lardi xididadaasoo dhulka ku sugan oo arlada xushanoo gashan kamaa fii qawlihi tacaala macnaha lugawigae caynkaasoo kali wuxuu ku soo arooray sida hadalku allah uu yidhi asluhaa haabitun wa farcuha fi asamaa geedkaa asalkiisu geedkaa shajarada tayibada ah asalkeedu bimacnaa xidiidadeedu haabitun waa sugan yahoo arladuu ku sugan yaho xushan yahay arladuu ku sugan yahay oo gashan yahay wa farcuhaa faraceeduna waa baarkeeda saree fi samaa'i ay fi lculuwi xagga saruu ku sugan yahay assamaana waxaa looga jeedaa macnihii culuwiga ahaa baa looga jeedaa waayo erayga samaa waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa loo isticmaalaa samada mabniyadee dhisan ee toddobada ka kooban ayaa mar loo isticmaalaa mar labaadna waxaa loo isticmaalaa samaa wixii kaa sarreeyo dhan baa loo isticmaalaa wqad yusamى samاءa kul murtaficin wainama alfadlu xayثu الshamsu wاlqamaru naadimku isagoo labadaa macne naadim kulminayo waa kii yidhi yani samo waa lagu magacaabaa wax kastoo sarreeya ha yeeshee wuxuu fadligu ku sugan yahay wainama alfadlu xayثu الshamsu wاlqamaru ha yeeshe fadligu waxa u sugan yahay fadligu wuxuu u sugnaaday uun halka qoraxda iyo dayixu ku sugan yihiin bimacnaa samada mabniyada ah macnaha kaluu ishaaraya labadabana qur'aanka waa loogu isticmaalay wa farcuhaa fi الsamaa ay fi اlculuw ayaa looga jeedaa ee loogama jeedo samadii mabniyada ahaydee toddobada ka koobnayd loogama jeedo culuwi baa looga jeeda anzla min asamaa'i maaa ilaahay wuxuu ka soo dejiyey min asamaa'i maa'an samaduu biyo ka soo dejiyey waxaa looga jeedaa daruuruhu ka soo dejiyey samada mabniyada ee toddobada ka kooba buu biyaha ka soo dejiyey loogama jeedo waa culuwigii falyamdud bisababin ila asamaa'i uma lyaqطac falyandur hal yudhibanna kayduhu maa yagiid samaadaa culamada waxay ku fasireen saqafka gurigiisa marka macnihii culuwigaa loo jeedaa wa farcuha fi اsamaa mawdicu shaahidka wuxuu uga jeedaa asluhaa haabitun oo in xididada looga jeedo geedka xididadiisa asal in lagu iطlaaqo taasuu u soo qaatay macnaha lugawigaah waxaa kaloo ka mida qowluhu tacaala ma qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calىa usuuliha fabiidn اllah calaa usuuliha waa la mid wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna isilaax kelmaddii salaxa ayaa ifticaal la gashay markaasaa waxay noqotay istalaxa marka ta in lagu dhawaaqo saa dabadii way adag tahay waxaa lagu sameeyey ibdaal oo xaraf ka waafaqaya xagga sifaadka da'da ka waafaqaya oo xuruufu isticlaa iyo xuruufu ba la ah baa lagu beddeloo daada ah isalaxa saasay noqotay usulixa isilaaxan ustulixa marka ustulixa macnaheedu waa maxay waa lagu heshiiyey macnaha in loo isticmaalaa lagu heshiiyey oo la ysku ogaaday wa fi lisilaaxi yuطlaqu اlaslu calى ciddati macaanin asal waxaa lagu magacaabaa macnayaal mutacadid ah oo cadad u saaxiiba yani hal mid ka badan minha alqaacidaة اlcaamة waxaa ka mida macnaha isilaaxigee loo isticmaalo ereyga asli qaacidada guud waa loo isticmaalaa culamada waxay ka cabireen alqaacidaة اlcaamة ahlucilmiga qaarkoodna waxay ka cabiraan alqaacidaة اlkuliya badankuna waxay ka cabiraan alqaacidaة اlmustamira qaacidada joogtada ah waa loo isticmaalaa asal oo waa loo isilaaxay ka qowlihim waa sida hadalkooda ay yidhaahdeen alamru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu dalbayaa oo keensanayaa waajibnimo oo haddii amar soo arooro qaacidada joogtada ah ama qaacidada caamka ahi waxay tahay inuu amarku waajibnimo faa'iideeyo oo ku tusinaayo sharciga amarkii ku soo arooray waajibnimaa laga qaataa wax ka leexiye haddaan la helin waajibnimadaasaa lagu xambaarayaa marka wax ka leexiyo la helo oo deliil ah dee waa laga leexinaya laakiin asalku waa maxay yani alqaacidaة اlmustamira waxa weeye alamru yaqtadi اlwujuub yuwadixu dalika qawluhu tacaalى waxaa caddaynaya kaa la soo sheegay oo in amarku waajibnimo faa'iideeyo ku tusinaayo qowluhu tacaala hadalkiisu allah yidhi baa ku tusinaya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh kii rasuulku idin siiyo qaata ay waladii aataakum iyaahu alrasuulu fakhuduuh wuxuu rasuulku idin siiya sal allahu alayh wasalam yani wuxuu rasuulku idin siiya sala allahu alayh wasalam oo faygiiyo haniimada idinka siiya qaata wakadalik waxaa soo gelaya calaa sabiili tabac wixii awaamira uu idin siiyana qaata oo fuliya ilaa aayaddii fayga ka warramaysay ku jirtaa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh marka wax soo gala fayga ugu horeeya awaamirta kalena calaa sabiili tabac bay u soo geli fa haadaa amrun caamun kani waa amar guud yaqtadii amarkaasoo keensanaya wujuuba alahdi in la qaataa inay waajib tahay bikulli maa aataana arasuulu sala allahu alayh wasalam wax kastoo rasuulku ina siiyey inaynu qaadannaa inay waajib inagu tahay min hayri tacarudin fii hadihi alaayati yadaan loo bambixin aayaddan gudaheeda bidaati yacni keli ahaanteeda iyo gaarnimadeeda ilaa fardin min afraadi alawaamiri mid ka mida yacni awaamirtii amaradii soo arooray mid ka mida gaar ahaantiisa iyadaa loo bambixin allatii wajahahaa ilayna rasuulu sala allahu aleyh wasalam awaamirtaasoo uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam inagula khitaabay oo xaggeenna inoosyani markaa inoo soo jeediyey yacni amar gaara kuma saabsana awaamiroo dhan bay caam ugu saabsan tahay laakiin amar makhsuusa oo ama amarkii salaadda ama amarkii zakada ku saabsanaa ya yani markaa gaar uguma saabsana laakiin awaamirta sharciga ku soo arooray alkitaab wasunna ku yimi ila labadaba rasuulkaa inoo keenaye ya labadaba rasuulkaa ina siiyaye oo sharciga waxaynu kala kulannay xagga rasuulkaynu kala kulannaye inaynu qaadannaa inagu waajiba amar oo dhan baa soo geliye marka qaacida mustamira waa sida alamru yaqtadi اlwujuub qaacida mustamira waa sida in la yidhaahdo marka alasl fi lmaytati ataxriim yani qaacidada guud baa saasa istisnaa inuu galaa ma diidayso qaacidadu inay saa tahay oo marka la odhanaayo ibaaxatu lmaytati lilmudari calaa khilaafi اlasli bakhtiga in loo banneeyo ruuxii nafihayso ee inuu u dhinto halis u agaajo in loo banneeyaa calaa khilaafi alasli markay fuqahadu yidhaahdaan asalka khilaafkiisay ku sugantao asalkii bay khilaafsan tahay waxaa looga jeedaa calaa khilaafi alqaacidati alkuliya ama calaa khilaafi alqaacidati almustamira qaacidada mustamirada ama kuliyada abay khilaafsantaha loo jeedaa marka alqaacida almustamira ama alqaacida alcaamma ayaa marka asal looga jeeda annahyu yaqtadii taxriim waxaa la odhanayaa asalku waa in nahyigu taxriim keensado bimacnaa qaacidada yani guud baa sidaasa ah. afraadda qaarkood inay ka baxaan oo nawaahida ka mida oo deliil ka leexiyo taxriimkii dee ma diidayso laakiin qaacidadii mustamirada ahay ama guud baa saasaa loo jeeda kaasi waa macne laba addaliil macnaha labaad waxaa loo isticmaalaa deliil inta asal la iطlaaqo in daliil looga jeedo waa macno labaadoo isilaaxi ah ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo kale ayuu ahaaday aslu wujuubi sawmi soonku inay waajib tahay asalkeedu qawluhu tacaalaa waa hadalkiisu allah uu yidhi ayaa u asala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kuwii rumeeyeyow waxaa laydinku waajibiyey oo laydinku faral yeelay soonka aad soontaan bisha ramadaan marka aslu wujuubi sawmi waxaa loo jeedaa ay daliilu daliilkiisaa loo jeedaa marka asli bimacna daliil baa loo jeedaa taasna aad baa loogu isticmaalaa oo marka la odhanaayo xajku inuu waajib yahay asalkiisu bimacnaa daliilkiisu walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila yani bimacna daliil baa loo jeeda ay daliiluh ayda waxa ka dambeeya wuxuu noqdaa caطfu bayaan ama bedel marka wuxuu fasirayo icraabtiisa ayuu taabic u yaho raacaya ma bacda ay caطfu bayaanin aw badel laba macnay mashaayikhdu sheegeen macnayaal kalena waa loo isticmaalaa waxaa ka mid a ah almaqiisu calayh baabulqiyaas baynu insha allahu tacaala uga tegi doonaa ka wax laga qiyaasto isagana macno isilaaxiya asal waa la yidhahdaa macno kaloo afraad waxaa loo isticmaalaa bimacna raajix shayga haalibka ama raajixa ana asal waa la yidhahdaa wa yuطlaqu اlaslu calى ma qad rajax sida alaslu fi اlkalaami اlxaqiiqa yani alraajix wاlghaalib asal waxa u ah kalaamka xaqiiqo alaslu cadamu lidmaar asalku waa taqdiir la'aan bimacnaa haalibka iyo raajixa saasaan hadalku taqdiir la'aantii hadduu ku asaxayo in wax la qadaro maaha asalka ah waxaa loo jeedaa haalibka iyo raajixa laba kalimat lfiqhi ereyga fiqhi bay haddana baxsinayaan mashaayikhdu oo ka hadlayaan marka kelimat اlfiqhi hada mabxasu kelimat اlfiqhi halkan baa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya alfiqhu luغatan alfahmu fiqhigu luqada gudaheeda fahamkaa la yidhaahdaa wa minhu qowluhu tacaala xikaayatan can muusa waxaa ka mid a hadalkiisu allah uu yidhi xikaayatan can muusa xaaluu ka xikaayoonayo ka warramaayo muuse uu ka warramayo nebi muuse inuu nebi muuse yidhi waxlul min lisaani yafqahu qawlii waxlul fur cuqdata min lisaani guntin carabkayga ka fur yafqahuu qawlii haddii aad markaa furto way fahmayaan hadalkayga ay yafhamuuh way fahmayaan marka fiqhi waxaa loo jeedaa bimacna alfahmi oo aayaddaa waxay ugu soo aroortay iyadoo fahmi looga jeedo ayay ugu soo arurtay waxaa kaloo ka mida qawluhu tacaala hadalkii ay ku yidhaahdeen shucayb qowmkiisu ay ku yidhaahdeen yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquulu ay maa nafhamu fahmi maynay u jeedeen marka fiqhi bimacna alfahmi baa loo isticmaalay labada aayadoodba iyo aayado kaleba marka macnaha lugawigii waa fahmi bacdi baa waxay yidhaahdeen maya fiqhi fahmi oo dhan ma aha waa fahmu maa daqa shayga daqiiqa ahee ee khafiga ah fahamka la fahmay baa la yidhaahdaa fiqhi la yidhaahdaa waayo lama odhan kara bay yidhaahdeen faqihtu ana asamaa'a fawqana waalarda taxtana yani waxaa weeye fiqhi inta la ilaaqo in markaa shaygaa la layska wada garanayo fiqhi in laga cabiro markaa looma isticmaalo markaa fahmu ma daqay ku gaar yeeleen calaa kulli xaal laakiin sida saxiixa ah ee culammada badankoodu ay maraan waa sidaa hore weeye waa in fahmi looga jeedo amaa marka misaalka ay soo qaateen oo yidhaahdeen ana asamaa fawqana ayaan la odhan karin faqiihtu ana asamaa fawqana yani fiqhigu wuxuu ku tacalluqa ama fahmigu macaanida maxsuusaadka kuma tacalluqo fiqhigu macaanidu ku tacalluqa wa fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahayna alcilmu biاlaxkaami alsharciyaةi alatii طariiquha alijtihaadu min adilatiha atafsiiliya fiqhi waxay culammadu u isilaaxeen oo fuqahadu ay u yaqaaniin in loo aqoon yeesho bilaxkaami asharciyati axkaamta sharciga loo nisbeeyey allatii axkaamtaasoo طariiquha alijtihaadu waddada lagu gaadhay ay tahay ijtihaad ay tahay ee aan takhliid lagu gaadhin min adilatiha atafsiiliya yani ariiqa lagu ogaadaa ay tahay ijtihaad min adilatiha laga garto daliiladeeda atafsiiliyati yani markaa gaargaarka ah oo masalo walba gaarkeeda ku tusinaysa fausuulu fiqhi idan usuul fiqigu markaasba mar haddii waxa weeye usuulna macnihiisa yani lugawiga iyo macnihiisa isilaaxigaba sida yahay erayga fiqhina macnihiisa lugawiga macnihiisa isilaaxiga sidaa yahay usuul fiqigu wuxuu noqonayaa marka laga eego mudaaf iyo mudaaf ilayhi inuu yahay qawaaciduhu alatii yubnaa calayha waa qawaaciddiisii lagu dhisaayey taasaa waxaa lo odhanayaa usuul fiqhi isilaax ahaan fiqhi culammadu waxay ku fasireen in loo aqoon yeesho bilaxkaam sharciya tacriifkan way sharxi doonaan muraadka ay uga jeedaan iyo waxyaalaha eh, ku baxaya ee lagu saarayo waa in loo aqoon yeesho axkaamta sharciga loo nisbeeyey marka cilmina waxaa looga jeedaa eh, dannigii haalibka ahaa iyo cilmigii yaqiintaaba labaduba soo gelayaan siday dibba ka sheegayaan bilaxkaami sharciya waxaa ku baxaya axkaamtii aan sharciga ahayn ama caqliga ahayd ama caadiga ahayd ayaa baxaysa ama luawiga ahayd allatii ariiquha alijtihaadu waxaa baxaysaa axkaamta ariiqa lagu ogaadaa aynay ijtihaad ahayn ay tahay cilmi qaطci ah ay tahay oo yaqiini ah adiladeeda tafsiiligaa in laga garto waxaa baxaysaa muqallidkiibaa baxaya oo adilada tafsiiligaa kama garane wuxuu ka gartay culammada inuu kala kulmay oo culammadu u sharxeen macnaha marka la eegayo oo labadii eray laysu keeno murakab idaafiya inuu yahay loo tacriifinaayo mashaayikhdu waxay ku tacriifiyeen qawaacidu اlfiqhi ama qawaaciduhu alatii yubna calayha culamo badanoo usuuliyiinta ka mid iyagu waxay ku tacriifiyeen inay yidhaahdaan waa dalaa'il اlfiqhi اlijmaaliya ama adilaة اlfiqhi اlijmaaliya qawaacid marka la yidhaahdo in alqaacidaة alcaama laga soo qaatay baa daahira laakiin marka la yidhaahdo adilaة اlfiqhi dee usuul dalaa'isha waa loo isticmaalayo asli deliil waa la yidhahdaa macnaha labaad ayaa deliil laynoogu sheegay in asli loo isticmaalo isilaaxan marka bal macnaha labaad iyo marka la ysku rakibo macnaha isilaaxigee fiqigu leeyahay wuxuu noqonayaa dalaa'il اlfiqhi alatii yubnaa calayha ama adilaة اlfiqhi alatii yubnaa calayha daliilada fiqiga lagu dhisaayo marka culamada qaar waxay qawaacid uga cabirayaan adilada siday ugu tacalluqaysee looga deliishanaayo masaa'isha waxay u baahan tahay qaacidooyin sida alcaamu calaa cumuumihi yani caamka cumuumkiisaa loogu camal falaya loona qaadanaya ilaa daliil khasisan la helo sida alamru yaqtadi lwujuub sida annahyu yaqtadi taxriim yani waxa wey saas oo kale labadii daliile iscaarida in la kulmiyo waa qaacido marka tacalluqa adiladu ay ku tacalluqayso afcaalu lmukalafiin ayaa wuxuu u baahan yahay tacalluqaasi dee qawaaciddii lagu istimbaadaya adilada marka bi hada اlictibaar bay u yidhaahdeen qawaaciduhu alatii yubna calayha ahlucilmi kalena waxay ka eegeen adilada fiqiga in loo jeedo oo waxyaalaha istimbaadkii ku xidhan yahay oo adiladii lagu istimbaadayo lafteeda yani marka bimasaabati dalaa'il oo kala geliyeen marka alkhaطbu sahlun sharxu tacriif o almuraadu bilcilmi maa yashmulu halabaة الdanni waxaa markaa looga jeedaa cilmi waa wax markaa cammimaya oo gaadhaya danniga haalibka ah yashmalu iyo yashmulu mid walba waa loodhan odhan karaa waa shamila yashmalu iyo shamala yashmulu waa laba luqo nusakha qaarkood waxay qorayaan inaydan haysan baa laga yaabaaye calayhi danna laakiin waa khata' maطbaci ah calayhi danna nusakha qoraya haddaa aragtaan waa halabata danni kama fii qowlihi tacaala fain calimtumuuhunna mu'minaatin haddaa ogaataan dumarkii muhaajiraadka ahaa mu'minaatin qaar iimaanle inay yihiin aa ku aqoonsataan oo ku ogaataan waxaa loo jeedaa ay danantumuuhunna aa malaysaan danni haali baa loo jeeda culamada qaarkood waxay ka cabireen aayaddan in looga jeedo yani markaa cilmi yaqiin ah oo ibnu kasiirkoo kale tafsiirkiisa waxa uu odhanayaa macno ah waxay ku tusinaysaa in yaqiin lagu ogaan karo qofka iimaankiisa agsarka culammadu se waxay ka cabireen danni haali bay ku tusinaysa mufasiriinta badankoodu saasay ka cabireen kutubta tafaasiirta badankooduna ay cabirayaanoo sheegayaan ay leeyihiin danni haaliba ayaa looga jeedaa waayo qalbiga iimaanka ku sugan dee yaqiin uma ogaan karo ashyaadan markaa lagu xidhayna fain calimtumuuhunna waa danni haaliba wax faa'iidaynaya laakiin cilmi yaqiina ma faa'iidaynayo alaa kulli xaal haddii la yidhaahdo iimaanka waxaa loo jeedaa kii xukmiga ahaa hadalka mashaayikhda aan kulmine iimaanka kii xukmiga ahaa baa eh, loo jeedaa haddii la yidhaahdo yaqiin waa lagu ogaan karaa oo dee axkaamtu waxa daahirkay ku xidhanta laakiin haddii la yidhaahdo iimaanka kii xaqiiqiga ahaa baa loo jeedaa qaطcan waa in la yidhahdaa waa khalabat adanni baa loo jeeda marka culammada badankoodu waxay ku xambaarayaan yani iimaankii xaqiiqiga ahaa maadaama aan la ogaan karaynin innagu qaطci ahaan aynan u ogaan karin aynu danninayno waxaa looga jeedaa danni haaliba saasaa looga jeeda ashyaada lagu ogaanayana waxay yidhahdeen culammadu waa inay shahaataynka qirto ama waa in la dhaariyo ama waa inay acmaal yani waxa weeye yani marka ay la timaaddo shacairta qaarkood oo waxay yidhahdeen waa waa la dhaarinayey waa la dhaarin jiray oo waxaa la odhan jiray inaad ilaahay dartii u soo hijrootay adduunye iyo wax kale aanad uga jeedin iyo cadho eh, ninkaaga a isqabateen iyo wax la mida inaanad u soo cararin ayaa lagu dhaarin jiraa lyidhi dee dhaartaasi danni khaalibun baa laga qaadanaya culamada qaar waxay ka cabiraan halkan cilmiga mashaayikhdu ka cabireen marka horeba macrifay ka cabiraan markaasaa waxay yidhaahdaan macrifadu cilmiga way ka duwan tahay mashaayikhda qaar baa odhanaya waayo macrifadu danniga haalibkaa ah iyo yaqiinta labada waa ku dhacdaa laakiin cilmigu qacigu noqdaa usuuliyiinta qaar baa sidaa yidhi calaa kulli xaal mashaayikhdu waxay tilmaameen hadda alcilm iyagoo cabbiray haddana labada macnoba wax camimaaya inay uga jeedaan oo danniga khaalibka iyo yaqiinta labada mid walba in markaa cilmigan looga jeedo oo ay labaduba soo gudagelayaan gelayaan shaahidna waa u keeneen iyadoo loo isticmaalay cilmi halabata adanni aan mar walba cilmi yaqiina looga jeedin wakhtigaa dhacaalka aan ku joojinno wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk